بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان الولاية على محل الطلاق fasalkani wuxuu ku saabsan yahay ruknigii shanaad ee arkaantii dalaaqa ka ahaa waa alwilaaya wilaayadana waxaa looga jeedaa in zawjadii uu ninkani uu calaaqa leeyahay oo zawjiyadii ama calaaqadii zawjiyadu ay weli jirto taas weeye wilaayo ku leeyahay gabadhan marka gabadhii ajnabiyada ahayd baa kaa baxaysa wuxuu idhi khitaabu اlajnabiyati gabadhii ajnabiyadda ahayd een xaaska ahayn oo lagula hadlo bialaaqin furiin wa tacliiqihi iyo tacliiqi alaaq alaaqa tacliiqiisa lagu tacliiqiyo binikaaxin guur lagu tacliiqiyo wa hayrihi hayri nikaaxi nikaax hayrkii lagu tacliiqiyo lagwun waa waxba kama jiraan waaya wuxuu ninkii hadduu gabadh ajnabiyad ah oon xaaskiisa ahayn uu kula khiaabo uu kula hadlo alaaq oo uu anti aaliqun waad furanta waa alaaq munajaza kaas amba uu oo uu ku xidho marka uu guursado ama uu shardi kale oon guurka ahayn ku xidho ta hore tusaalaheedu waxaa weye dhaho in tasawajtuki haddaan ku guursado fa anti aaliqun waad furanta haddaba alaaqiiba wuxuu ku xidhay guurka gabadhan mar alla markaan guursado way furmaysaa buui ama way furanta ama shardi kale oon guurkii ahayn buu ku xidhan wuxuu idhi in dakhalti daara haddaad gurigii gasho fa anti aaliqun waad furanta saddexdaas suuraba waa laqwi yani hadalkaasi wax macno uu samaynaya ma jirto wax ka dhalanaya xugumana ma jiro gabadhaas de markan uu leeyahay anti aaliqun xaaskiisi maba ahba wilaayo kuma baleba gabadhan hadduu guursado xataa mustaqbalka ka furmi mayso markan uu shardi ku xidhayna ee uu yidhi haddaan ku guursado waad furan tahay aydna hadduu guursado ma furmayso maxaa yeele markaa uu shardigan xidhayey xaaskiisa mayn ahayn wilaayana muuna ku lahayn marka hadalkaasi laqwi buu ahaa hadduu dhaho in dakhalti daara guriga haddaad gasho fa anti aaliquna dabeetana uu guursado gabadhii dabeetana gurigii ay gasho aydna ma furmayso waaya markuu alaaqu munajazu yahay waa bilijmac culamadu waa isku waafaqsan yihiin markuu dhaho anti aaliqun gabadhii ku dhaho waa la isku waafaqsan yahay mucallaqana waxa weeye saan soo sheegnay tacliilkii aan sheegnay ayaa imaanayo markii uu ku dhawaaqayay eraygan gabadhan wax wilaayo ku lahaa ma jirto nabiguna wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam laa طalaaqa ilaa bacda nikaax furiin ma jiro ilaa guur dabadii mooyaane rawaahu tirmidiyu waa wariyey waصaxaxahu waana taصxiixiyey wuxuu idhi khitaabu اlأjnabiyati gabadhii qalaadayd ajnabiya waa gabadha aan xaaska ahayn baa looga jeeda halkan khiaabuljnabiyati gabadhii ajnabiyada ahayd oo lagula hadlo bialaaqin furiin wa tacliiqihi alaaqii oo lagu xidho binikaaxi nikaax wa hayrihi waxaan nikaax ahayn lahwn waa hadal waxba kama jiraana oo wax ka soo qaad aan lahayn walasaxu muctamad waxaa weeye sixatu tacliiqi alcabdi addoonka tacliiqiisu inuu asaxayo aaliatan dalqatan dala dalqadaasoo aalian saddexaad wadaalika ka qowlihii siduu dhaho weeye in cataqtu xoroobo ow amase in dakhalti haddii aad gasho guriga fa anta adigu aaliqun waad furan tahay alaaan saddex fayaqacna way dhacayaan idaa cataqa addoonkaasi hadduu xoroobo ow amase dakhalat ay gasho gurigii bacda cidqihi markuu xoroobay kadib wuxuu ku yidhi addoonku dalqad saddexaad wuu tacliiqin karaa waxaan usoo tilmaannay addoonku inuu leeyahay laba hee laba dalqadood dalqad saddexaad asagu ma laba dalqadoodba gabadhuu ku fari karaa xurkana saddex dalqadood haddaba kii addoonka ahaa ee gabadha qabay ayaa wuxuu tacliiqiyey dalqadii saddexaad dalqadii saddexaad ayuu tacliiqiyey in cataqtu haddaan xoroobuud cidqigiisuu ku xidhay haddaan xoroobo ama aad gurigaa gasho saddex baad ku furantahay buui saddex muusan lahayn laba umulaha laakiin muxuu ku xidhay xornimadiisiibuu ku xidhay markuu haddaan xoroob ihi saddex baad ku furanta ama haddaad gurigaa gasho saddex baad ku furanta asagii baa xoroobay saddex bay ku furmaysaa asagii baa xoroobay saddex bay ku furmaysaa amaba gurigii bay gashay markuu xoroobay kadib bacda cidqi markuu xoroobay kadib bay gurigii gashay shardigii baa la helay saa darteed saddex baa ku dhacaysa dalqadood maxaa yeelay addoonkan waxa weeye aslu nikaax ayuu milkiyaa gabadhan asagaa qaba waa xaaskiisi milki nikaaxaasna wuxuu faa'iidaynayaa saddex dalqadood laakiin bishard xorriye in la helo xorriyaddiina waa la helay xorriyaddiina waa la helay waad fahamta sooma marka saasuu ugu fulayaa marka mas'aladani masaladii hore calaaqaa ka dhexaysa u fiirso laakiin tani way ka duwanta taa horena gabadhu maxalba ma ahayn xaaskiisaba ma ahayn oo waxa weye gabadhan xaaskiisa in buu hi in dakhalti daara fa anti aaliqun tanna waxa weeye waa xaaskiisii laakiin dalqadaa saddexaad umuusan milkinin wuxuuna ku xidhay cidqigii ama shardi kaleu ku xidhay laakiin markuu xoroobo haddii shardigaasi uu dhaco ama markii isaguu xoroobo ayay gabadhii furmaysaa saddexday ku furmaysaa wuxuu uhi walasaxu muctamad waxaa weeye sixatu tacliiqi alcabdi addoonka tacliiqiisu inuu asaxaya inuu ku xidho dalqatan aaliatan dalqad saddexaad inuu tacliiqiyo oo shardi uu ku xidho ayaa bannaan wadaalika ka qowlihi inuu dhaho weeye in actaqtu haddaan xoroobo oo in dakhalti haddaad guriga gasho fa anti taaliqun waad furan tahay alaaan saddex ku furan fa yaqacna saddexdii dalqadood way dhacayaan idaa cataqa haddii uu xoroobo hore ee uu ku xidhay cidqiga oo uu yidhi haddii aan xoroobo saddex baad ku furan tahay hadduu xoroobo saddexdii bay ku furmaysaa aw dakhalat ama guriga ay gasho bada cidqihii markuu xoroobay kadib suuradan labaad ee uu yidhi in dakhalti haddaad gurigii gasho fa anti aaliqun alaaan hadday gurigii ay gasho markuu xoroobo kadib saddexdii bay ku furmaysaa wayalxaqu alaaqii wuu haleelayaa rajciyatan gabadhii waxa weeye rajciyada ahayd laa mukhtalicatan tii iskhulucdayse ma haleelayo alaaq wuxuu haleelayaa gabadha rajciyada ah rajciyadu waa maxay waa gabadhii lagu furay hal dalqad amba laba dalqad ee la soo ceshan karay qofku u bannaanayd inuu soo ceshado gabadhaasaa rajciya la yidhaahdaa gabadhaa haddaba la furay hal dalqad lagu furay ama laba dalqad lagu furay hadduu dalqad kale ka dabageeyo way ku dhacaysaa dalqadaas dalqadaasi way ku dhacaysaa maxaa yeelay rajciyadu waxaa weeye fii xukmi zawjati xaaskiibay la xugum tahay maxaa yeelay wilaayadii ninka ayaa weli baaqi ku ah maadaama uu milkiyey inuu soo ceshado maadaama milkiye inuu soo ceshado wilaayadiisiibaa weli baaqi ku ah waaya alimaam shaafici raximah llahu tacala wuxuu tilmaamay rajciyadu inay zawjo ku tahay luxuuqu alaaq alaaq uu haleelaya dihaarkii wuu haleelaya oo ninka uu ka dihaari karaa gabadhii rajciyada ahy anta calaya ka dahri ummi wuu dhihi karaa wallicaani uu ka licaantabi karaa walilaa uu ka dhaaran karaa inuu u tago walmiiraaf xagga dhaxalka way isdhaxlayaan iyadii ninkii furay marka rajciyadu fii xukmi zawjati weeyaan fii xukmi azawjati weeyaan waaya gabadha mukhtalicada ah laakiin alaaqii haleeli maayo laa mukhtalicata gabadhii ninka dalqadda ka dalbatay ee xoolo iskaga furatay ninkii ee uu sidaa ku furay biciwadin taasi wax alaaqoo haleelaya ma jiro xataa hadduu hal dalqad ku furay hal dalqad hadduu ku furay muqaabila maal waxa weeye dalqaddu ma haleelayso maxaa yeele waa baa'inba gabadhan xataa hadday ciddada ku jirto wax wilaaye uu ku leeyahay ma jirto wuxuu idhi wayalxaq wuu haleelayaa alaaqii rajciyatan gabadhii rajciyada ahayd laa mukhtalicatan ti iskhulucdayse maya oo taasi alaaqii haleeli maayo walow callaqa haddii uu ku xidho hu alaaqii bidukhuulin guriga gelitaankiisa hadduu ku xidho oo fabaanad gabadhii ay baa'into ay dheeraato uma dabeetana nakaxaha uu dib u guursado uma dabeetana dakhalat gurigii ay gasho lam yaqac alaaqii dhici mayo in dakhalat hadday gasho fi lbaynuunati xaaladdii ay ku sugnayd baynuunada markii ay ninka ka fogeeda ka dheerayd wakadaa waxaa la in lam tadkhul haddii aysan gurigii gelin intay baynuunada ku sugnayd waxaa weeye alaaqii dhici maayo fi ladhari muctabar haddaan qabanno wa fii aaliin qowl saddexaad baa wuxuu leeyahay maya yaqacu alaaqii wuu dhacayaa inbaanad hadday ku baaintay ku dheeraatay biduuni alaain saddex dalqadood wax ka yar wuxuu ku yidhi haddii uu gabadhii uu dalaaqeeda ku xidho guri gelitaankii oo wuxuu idhi in dakhalti daara haddaad gurigaa gasho fa anti aaliqun waad furan tahay dabeetana horta meeshaa waxaa inoo yaalla dalaaq mucallaq ah, oo lagu xidhay shardi ah inay gurigaa gasho dabeetana gabadhii ayadoon weli gurigii gelin ayay ninkii kala tageen oy ka baa'intay baa'in bay ka noqotay marka baanat markuu ku leeyahay u fiirso waxaa soo hosgelaya baynuuna suqraa iyo baynuuna kubraa labadaba way noqon kartaa baynuuna suqraa bay noqon kartaa oo gabadhii ninkii ba iska khulucday oo waxay tidhi ifur gurigaa geli mahaye ifur bay tidhi xoolahaana qaado dabeetana sidiiba ku furay baain bay noqotay amba way iska fasakday ama asagaa iska fasakhay taana waa baain waayahay ama baynuuna kubraa bay ku kala tageenoo waxaa weeye saddex buu ku furay saddex ayuu ku furay way ciddo tirsatay nin kaley guursatay dabeetana intaa markay dhacday ninkii ay kala tageen ninkii labaadna way kala tageen intay baynuunada ku sugnayd ee ninkan ka dheerayd ayay gurigii gashay waa fahamtay soo ma ah kadib baa ninkii gabadhii uu guursaday dib ka guursaday mar labaad buu guursaday markay ciddo tirsatay ee waxaa weeye ciddadii ka dhammaatay hadday nin kala soo martayna ninkii ay kala tageen oo maalan e, uu iska furay oo ka ciddo tirsatay ayuu mar labaad guursaday intay xaaladda baynuunada ku sugnaydna gurigii way gashay marka ayada ah hadday gurigii ay gasho mar labaad intii uu guursaday kadib alaaqii dhici maayo bal hadduu fiirso alaaqii dhici maayo sababtoo ah hardigii uu xidhay wuu dhacay in dakhalti daara hardigaasna wuxuu dhacay intii hee baynunada ay ku sugnayd marka markan dambey gelayso wax macnaha ma samaynayso markaa baynanada ku sugan alaaq maba haleelayaba ayadoo ninkan ay ka furan tahay ayay gurigii gashay markaa wax alaaq oo markaa haleelay kara ma jiro kadib hadduu guursado oy gurigii gashana kadaalika waxaa weeye alaaqii dhici maayo waaya taasi waa suurada koobaad taas waa bilaa khilaaf jazman weeye waxaa taa la xugum ah haddii intay baynuunada ku sugnayd guriga aysan gelin intay baynuunada ku sugnayd guriga mayna geline markii uu dib u soo ceshaday nikaaxeeda cusboonaysiiyey ayay guriga gashay taanoo tii hore bay la mid tahayoo waxa way ka furmi mayso ka furmi mayso maxaa yeelay nikaaxii uu dalaaqo shardi ku xidhay nikaaxaasi dalaaqii hore ayuu ku kor noqday oo nikaaxaasi meeshuu ka baxayba nikaaxan waa nikaax cusub marka shardigii hore ee uu talaaqa ku xidhay dukhuulka meeshuu ka baxayaa saamayn ku yeelan maayo waaya masalada ma la fahmi culamo mise waa ku soceliyaa ah, waa la fahmi soo maa haddaba qowlka muctamadka waa kaas khilaafu اladhar mas'aladan dambe ayaa wuxuu leeyahay waa qowl aan meesha lagu sheegin muطlaqanba waxa weeye alaaqii wuu dhacayaa qowlkaas waa qowl mawi oon la sheegin muطlaqanba waxa weeye alaaqii wuu dhacayaa waxa weeye markay guriga gasho intuu soo ceshaday kadib ee uu guursaday kadib qowl saddexaad ba halkan nogu sheegay mualifku wuxuu yidhi qowlkan tafsiil buu gelinaya wuxuu leeyahay alaaqii wuu dhacayaa haddii gabadhan ay ku baa'intay wax saddex ka yar haddii laakiin ay ku baa'intay saddex alaaqii dhici maayo qolku wuxuu leeya waxaan fiirinaynaa gabadhan markii uu yidhi in dakhalti daara fa anti aaliqun dabeetana ay baa'intay iyadoon gurigii gelin maxay ku baa'intay saddex dalqadood bay ku baa'intay mise wax saddex ka yar hadday saddex dalqadood ku baa'intay kadibna markii ciddo tirsaday uu dib u guursaday kadibna gurigay gashay waxa weeye markaa dalaaqi dhici maayo laakiin hadday ku baagantay wax saddex dalqadood ka yar hal dalqad ama laba dalqad waaad soo ma kadibna uu guursaday kadibna guriga gashay markaa dalaaqii wuu ku dhacayaa sababtoo ah dee nikaaxii hore dalqadihii waxbaa kaga sii laaban marka dalqadaa u soo hadhay ayaa ku dhacaysa saasuu leehay qowlka dambe saasuu leehay tafsiil buu gelinaya adaba dalqadihiiba waxbaa oga laaban nikaaxii hore mise way ka dhammaadeen hadday ka dhammaadeen dee nikaax cusub iyo dalqaad cusub baa markaa u soo hadhay aa soma nikaax cusub iyo dalqaad cusub haddii nikaaxii hore dalqaadkii wax uga laaban yihiinna dalqadan way ku dhacaysaa buu leeyahay wuxuu idhi walow callaqahu hadduu alaaqii ku xidho bidukhuulin guri gelitaankii oo fa baanat dabeetana ay baa'into gabadhii oo ninkii ka dheeraato ay baa'in noqoto ama baynuuna suqra ha ahaato ama baynuuna kubra ha ahaato ninkii bay waxa weeye kala tageen iyadoo gurigii gelin uma nakaxa dabeetana dibbuu u guursaday nikaax cusub buu ku guursaday gabadhii uma dabeetana dakhalat gurigii uu ku xidhay ee u yidhi haddaad gurigaa gasho waad furan tahay ayay markaa gashay markii uu guursaday kadib lam yaqac alaaqii dhici maayo alaaqii shardiga lagu xidhay ee hore dhici maayo waase goorma in dakhalat haddii ay gurigii gashay filbaynuunati intay baynuunada ku sugnayd taas waa jasman bilaa khilaaf haddii wakada taa lamida ah oo dalaaqusa dhacaynin in lam tadkhul haddaysan gurigii gelin fi اadhar haddaysan gurigii gelin intay beenimada ku sugnayn waa un la midoo alaaqi ku dhici mahayo labadaas suuraba tan dambe laakiin khilaaf baa ku sugan fi adhari muctamad haddaan qabano tan dambe khilaaf baa ku sugan wa fii aaliin qowl saddexaad baa wuxuu leeyahay aali markuu yidhi waxa kaa maqan meesha aani qowl matwi a kaa maqan aani wuxuu leeyahy wuu dhacayaa aalidkuna tafsiil buu gelinayaa hadii jeer haddaad arto qowl xugum jamiyey iyo qowl aalia lagu sheegay oo saddexaad oo tafsiil gelinaya aaniga meesha ka maqan oo kaa cagsigiisa ah ilan aharka wuxuu leeyahay alaaqii dhici maayo cagsigiisana wuxuu leeyahay alaaqi wuu dhacaya aalikana tafsiil buu gelinaya wa fii aalii qowlka saddexaad wuxuu leeyahay yaqacu alaaqi wuu dhacayaa in baanat hadday ku baa'intay biduuni alaain wax saddex ka yar hadday ku baa'intay walow allaqa gabadhii hadduu ku furo duuna alaain saddex wax ka yar waraajac dabeetana uu soo ceshoodo ow amase jadada nikaaxeedii uu cusboonaysiiyo walow bacda zawjin nin kadibba ha ahaatee markay nin guursatay kadibba ha ahaatee caadad waxay kula soo noqonaysaa bibaqiyati alaai saddexdii dalqadood wixii ka hadhay ayay kula soo noqonaysaa wain allaa hadduu saddexeeyo oo saddex ku furana caadad waxay kula soo noqonaysaa bialaain saddex dalqadood wuxuu ku yidhi zawjkii ayaa xaaskiisa saddex wax ka yar ku furay hal dalqad buu ku furay tusaalahaan ama laba dalqad buu ku furay dabeetana gabadhii buu soo ceshaday raajaca raajaca waxaa weeye intay ciddadii ku jirtay ayuu ihi irtajactuki waan ku soo ceshaday aw amase jadada nikaaxii uu cusboonaysiiyey intii ciddadii muuna soo ceshanin ciddadii markay dhammaatay kadib ayuu gabadhii guursaday nikaax cusub iyo meher cusub buu ku guursaday jadada saasaa loga jeedaa nikaax cusub iyo meher cusub markay ciddadii dhammaatay waaya walow bacda zawjinna waxa weeye xataa hadday nin kala soo martay ama nin kale ha soo marto amba yayna soo marin walowdan waxay saaraysaa khilaaf khilaaf bay saaraysaa waaya hataa hadday nin kale soo martay oo uu guursaday markuu ninkaa ay kala tageen kadib waxay kula soo noqonaysaa buuhi saddexdii dalqadood wixii uga soo hadhay nin baa xaaskiisa wuxuu ku furay dalqad dabeetana ayadoo ciddadii ku jirta ayuu soo ceshaday dalqadii oo ku furay way ka tagtay laakiin saddexdii dalqadood waxaa uga soo hadhay dalqadda marka laga reeba laba u soo hadhay labadaasu haddaba ku qabayaa waxaa taa la mid ah, ay ciddo tirsato oo ciddadii ka dhammaato dabeetana mar labaad ay isku soo noqdaan oo nikaax cusub iyo meher cusub ku guursado waxay ugu soo noqonaysaa laba dalqadood dalqadii hore ku furay mooyaane laba dalqadood oo kale oo oga soo hadhay saddexdii dalqadood ayuu ku qabayaa saas wey haddii bacda zawj uu guursado idaa lam yakun bacda zawjin haddii gabadhan usan zawjkan uusan guursanin isagu uun markii waxaa weeye uu furay ee ciddo tirsatay kadib uu guursaday amba intii ciddada ku jirta uu soo ceshaday taasi waa bilijmaac inay dalaqaadki wxooga soo hadhay ugu soo noqonayso hadday bacda zawj nin kale ay guursatay dabeetna ninka ay kala tageen kadibna uu dib u guursaday taa khilaaf baa ku jira laakiin jumhuurulculamaa sidan ay qabaana waxay leeyihiin saddexdii dalqadood wxooga soo hadhay bay ugu soo noqonaysaa taa waxaa khilaafay abu xaniifa raximah اllahu tacaala abu xaniifa wuxuu leeyahay bacda zawj hadday tahay oo nin kale ay soo martay saddex dalqadood bay ugu soo laabanaysaa saasuu leeyahay maxaa ninkan ayaa dumiyey buu leeyahay saddexdii dalqabood saasuu leeyahay laakiin sida muctamadka ma dumin karee haddii uusan ninkan guursan lahayn soo waxa wey dalqadii wixii ka soo hadhay mayna ugu soo noqoteen hadduu nin kala guursadana waa un la mid ninkan wax saamayn oo ku yeelanaya ma jirto haddii uu saddex ku furana oo waxa weeye nin kale ay guurs intay ciddo tirsato nin kale ay guursato ninka ay is arkaan kadibna ninkaa uu furo kadibna ka ciddo tirsato kadibna uu guursado saddex dalqadood markaa ugu soo noqonaysa saddex dalqadood ayay ugu soo noqonaysaa marka hadmi baa dhacay oo dalaaqii saddexda ahaa ayaa baabi'iyey saddexda dalqadood marka saddex nikaax cusub iyo saddex dalqadood cusub waa sidaa wuxuu idhi walow طalaqa haddii uu gabadhii uu ku furo duuna alaain wax saddex ka yar waraajac dabeetana uu soo coshado aw amase jadada uu nikaaxdii cusboonaysiiyo oo dib u guursado markay ciddo tirsata kadib walow kaana haba ahaada arrinkaas tajdiidkaas bacda zawjin markii nin kale ay guursatay kadib caadad waxay ola soo noqonaysaa bibaqiyati اalaai saddexdii dalqadoodu ku furay wixii oga soo hadhay wain allaa hadduu saddexeeyo uu saddex ku furana caadad waxay ola soo laabanaysaa bialaain saddex dalqadood walilcabdi addoonkii waxaa u sugnaaday dalqataani laba dalqadood labuu ku furi karaa gabadhii faqad oo keliya walilxuri xorkiina alaaun saddex buu ku furi karaa waaya wuxuu ku yidhi addoonku laba dalqadood buu leeyahay xaaskiisa laba unbuu ku furi karaa maxaa yeele xadiid uu daara qudni wariyey asagoo marfuuca wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam طalaaqu اlcabdi اثnataan addoonka dalqadihiisu waa labo cuثmaan iyo zayd bn haabit labadaas saxaabina waa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma walaa mukhaalifa lahuma min aلصaxaaba asxaabta wax khilaafina lama hayo waaya marka wuxuu noqonaya ijmac sukuuti ah xorka ninka xorka ahana saddex dalqadood buu leeyahay maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markii la weydiiyey qowlka ilahi uu yidhi aطalaaqu marataan ayaa waxaa la yidhi faayna الثaaliثa dalqadii saddexaad nabi allow mee faqaala nebigu wuxuu uhi aw tasriixun biixsaan taas wey dalqadii saddexaad rawahu abu daawuud wa صaxaxahu ibn اlqaطaan ibn qaطaan baa xadidkaa taصxiixiyey waaya wuxuu idhi walilcabdi addoonkii waxaa u sugnaaday dalqataani laba dalqadood faqad oo keliya walilxuri xorkiina waxaa u sugnaaday alaaun saddex dalqadood wayaqacu طalaaqii wuu dhacayaa fii maradi mawtihi kii furay gabadha xanuunkii uu dhimanayay dhexdiisa haddii uu ku furo waxa weeye wuu dhacayaa dalaaqi wayatawaarahaani waana isdhaxlayaan zawjkii xanuunsanaa iyo xaaskiisii fii ciddati rajciyin fii ciddati alaaqin alaaq ciddadii rajciyin oo rajci ah laa baa'inin laa alaaqi baa'inin alaaq baa'in ah ciddadii isku dhexli maayaan wafi lqadiimi qadiim waxaa ku sugan qowlkii qadiimka imaam shaafici tariuhu ayadu way dhaxlaysaa waaya wuxuu ku yidhi ninkii haddii uu xaaskiisa uu furo fii maradi mowtih maradu mowtkiisii isagoo xanuunsan xanuun makhuuf ah maradumowtkuna wuxuu nugu soo dhaafay fii kitaabi اlwasaaya asagoo mardumuudkiisii xanuunsan ayuu gabadhii alaaq uu ku furay alaaqaasi ma ku dhacayaa wuu dhacayaa waaya ama alaaqaasi baa'in ha ahaado oo saddex dalqadood ha ku furo ama hal dalqad ha ku furo ama alaaq rajci ha ahaado ama alaaq baa'in ha ahaado intaa uu mardumuud ku jiro gabadhii wuu furi karaa dalqadiina way ku dhacaysaa taasi waa masalo waaya alaaqii haddaba hadduu rajci yahay oo hal dalqad uu ku furay amba laba uu ku furay way isdhexlayaan asna wuu dhexlayaa iyadoo hadday dhimatay ka horrayso ayaduna way dhexlaysaa asaga hadduu dhinto waaya taas culammadu way isku waafaqsan yihin alaaq rajci ah ciddadiisa intay gabadhu ku jirto inay iyaduna dhexlayso asagunu dhexlay culimmadu way isku waafaqsan yihiin maxaa yeelay saan horey usoo tilmaannay gabadha rajciyada ah fii xukmi zawjati xaaskiibay la xugum tahayoo aaaartii zawjiyada ayaa ku baaqi ah alaaqii baa haleelaya ilaagii baa haleelaya dihaarkii baa haleelaya axkaam badan bay kala mid tahay gabadhii zawjada ahayd ninkii wuu soo ceshan karaa marka way isdhaxlayaan inta ay ciddada rajciyada ay ku jirto hadduu hal dalqad ama laba dalqad ku furo laakiin alaaq baa'ina hadduu ku furo saddex dalqadood buu ku furay waaya marka iyada ah isma dhaxlayaan laba qowl baa ku jira madhabka qowlka jadiidka wuxuu leey isma dhaxlayaan waaya maxaa yeelay aahaartii zawjiyadaa go'day eg asbaabtii ay isku dhexli lahaayeen waxaa ka mid ah soo ma aha inay zawjo noqoto azawjiya soo asbaabtii asbaabtii dhaxal ka mid mahayn asbaabu miiraaثi اlwaraa ثalaaثa soo ma ahayn nikaax iyo qaraabo iyo nasab soo ma ahayn nikaaxii meeshuu ka baxay oo gabadha saddex baa lagu furay mar hadday zawjiyadii meesha ku go'day oo gabadh inay baa'in tahay de wax ka dhexeeya ma jirto sidaa ma dhexlayso saasuu imaam shaafici ku tegey qowlkiisa jadiidka ah laakiin qowlkiisii qadiimkaah wuxuu leeyahay way dhexlaysaa way dhexlaysaa waana qowlka ay ku tageen saddexda a'imo abu xaniifa iyo maalik iyo axmedba qowlkaasay ku tageen maxaa yeelay bay gabadhan biayri ikhtiyaarihaa buu ninkan uu ku furay ayadoon iskhulcin ayuu furay waa fahamta soo maah taasi waxay tusinaysaa inuu u jeeday inuu gabadhan ka qadiyo dhaxalka waa firaarun min almiiraas dhaxalkii buu ka cararayaa marka sidaysa gabadhan u dhaxlin ayuu yidhi saddex baan kugu furay mardamoodkiisii isagoo xanuunsan ayuu furay gabadhii si aysan u dhalin oo dhaxalkii uga qadiyo marka yucaamalu binaqiidi qasdigii bay dhaheen waxaa lagula macaamilaya ninkan ujeedkiisa lidkiisa lagu macaamilayaa oo waa maxay gabadhi waa la dhexalsiinaya waxaan ku dabaqaynaa bay dhaheen qaacidadii man istacjala شhayئa qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani qofkii shay dadejistaa intaan wakhtigiisii la gaadhin waxaa lagu ciqaabayaa shaygaa hee in laga qadiyo laga xirmaaniyo saasay a'immada saddexda ah ku tageen alimaam shaafici lakin wuxuu leeyahay keligii waa masaa'ishu madhabkeenna la keliyahay ka mid tahay ma dhaxlayso gabadhani sababto ah dee wax ka dhexeeya maba jiraba saddex wuu ku furay mar hadduu saddex ku furayna waxa way zawjadiisii ma aha rajciyana ma aha wax ka dhexeeyaaman jirin walidaalik ma dhaxlayo saasuu leeyahay laakiin qowlka saddexda aymo ah ayaa xoog badan oo asxaab badan ay ku tageen waayah marka qowlkaasaad mooddaa inuu xagga maaragta yar xoog badan yahay qadiimka laakiin qowlkan hataa qadiimka la soco masaaisha qowlka qadiimka loo nusreeye ka mid yahay qowlkan qadiimka ah nas alayhi fi imla kitaabkiis imla imam shaafici uu ku sheegay fayakunu jadiidan saa darteed qowl jadiid uu dhinacna ka noqonaya waa fahamtay soo ma qowlka qadiimka ee leh gabadhaasi way dhexlaysaa ninkii saddexda ku furay markii uu maradumuud ku sugnaa shuruud buu leeyahay shardiga koobaad waxaa weeye in xaaskani ay ahayd waarita mid marka horeba dhexlaysa ninka hadday marka horeba kaafirad ahayd iyadoo gaal ah uu furo dabeetana ay soo islaanto markaa ma dhaxlayso ilan marka horeba mayna dhexlayninka shardiga labaad waa inaysan dooranin dalaaqi hadday ayadu iskeed u dalbato dalaaqi inuu ninkan furo oo iska khulucdo maalan xoole ay siiso ama ay ka dalbato inuu furo fur bay tihi sidiibu ku furay isagoo xanuunsan saddexba ku furay markaana ma dhexlayso qowlka qadiimka saasuu leeyahay shardiga saddexaad baynuunadan inay marad halis ah dhexdii ay dhacdo oo saddex ku furo sababkiisana uu dhinto maradkaas haddii uu ka bogsado markaa oo haddana uu dhinto markaa ma dhaxlayso shardiga afaraad inuu ku dhaco bialaaq inuu ku dhaco furiin kale tagii laakiin licaan iyo faski waa inuusan ku dhicin shardi kale oo shanaad inuu alaaq yahay alaaq munajas ah oo la gooyey shardi kale oo lixaad inuu alaaqa markaa curinayo ee uusan ahayn qiraal u qirayo waaya wuxuu idhi wayacacu wuu dhacayaa maradi mowtihi maradu mowtkiisii maradkii uu xanuunsanaa yani maradkii geeridiisa dhexdiisa wuu dhacayaa haddii uu gabadhii uu furo wayatawaarahaani wayna isdhaxlayaan zawjkii iyo uu furay fii ciddati rajciyin alaaq rajci ah ciddadii way isku dhaxlayaan laa baa'inin alaaq baa'ina ciddadii isku dhaxli maayaan wa fi lqadiimi qadiim waxaa ku sugan tariuhu inay dhaxlayso ayadu lakiin u fiirsa tariuhu baa layidhi lakiin asagu ma dhaxlayo ayadu way dhaxlaysa lakiin asagu ma dhaxlayo qowlka qadiimka suuleh faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay tacadud alaaq alaaqii inuu tacadudo biniyat اlcadadi fiihi qofkii hadduu cadad uu niyeysto inuu markaa tacadudayo waaya wuxuu idhi qaala idaa qaala hadduu dhaho dallaqtuki waan ku furay aw amase anti adigu taaliqun waad iga furan tahay wanawaa uu niyeysto cadadan tira uu niyeysto waqaca taa la mid ah alkinaayatu kinaayadii walow dhaho anti adigu taaliqun waxaad ku furan tahay hal dalqad oo wanawaa uu cadadan tiro fawaaxidatun midun weeye wa qiila waxaa la yidhi almanwiyu wuxuu niyeystay ayaa dhacaya qultu qaala alimaamu nawowi wuxuu idhi walow qaala hadduu dhaho anti adigu waaxidatun mid baad igaga furanta wanawaa uu niyeysto cadadan tiro falmanwiyu wuxuu niyeystay umaa dhacaya wa qiila waxaa la yidhi waaxidatun mid umaa dhacaysa wallaahu aclam wuxuu ku yidhi ninbaa xaaskiisii wuxuu ku yidhi allaqtukii waan ku furay ama waad furan tahay buui lafdigaasu ku dhawaaqay wax tiraa afkiisa muusa ku sheegin waad furan tahay buui tirana wuu niyeystay oo qalbigu gashaday inuu tiro ku furayo maalan laba dalqadood ama saddex dalqadood buu niyeystay kolba waxa uu niyeystay ayay ku furmaysaa hadduu niyeystay laba dalqadood inay ku furan tahay labay ku furmaysaa hadduu qalbiga u gashaday inay saddex ku furan tahay saddexday ku furmaysaa hadda asaga muuna tiro sheegin waa anti aaliqun buu yidhi waad furanta ama allaqtuki waan ku furay buuhi qalbiga iyo niyadana wuxuu gashaday inay laba ku furantahay labadiiba ku furmaysa ama qalbiga wuxuu gashaday saddexdayda ku furantahay saddexdayda ku furmaysa maxaa yeelay lafdiga anti aaliqun iyo allaqtukaba waxay ixtimaalaan cadad halna uu noqon karaa labana uu noqon karaa saddexna uu noqon karaa walidaalika hadduu mar niyaystay dee ayaa lagu camalfalayaa wainama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawa wاlumuuru bimaqaasidiha waaya kinaayadii waa la mid taasi waa sariix lafdiga sariixa wey kinaayadii sarbeebtiina waa la midoo haddii uu tusaale ahaan dhaho anti baa'inun baa'in baa idiga tahay buuri waayo waa kinaaya soo maha wuxuu niyeystay cadad labuu niyeystay amba saddex buu niyeystay kolba intuu niyeysto ayay noqonaysaa waayo hadduusan waba niyeysanina waxba hadduusan niyeysanina hal dalqad ma dhacays hadduu dhao dallaqtuki waanku furay cadad muna niyeysan hal dalqad ma dhacays waad iga furan tahay buuhi waxba ma niyeysan hal dalqad ma dhacays waaya haddii uu dhaho anti aaliqun waaxidatan mid baad iga furan tahay buui hal dalqad wuxuuna niyeystay cadad buu niyeystay u fiirso waxaa iskhilaafay lafdigiisii yahee niyadiisa lafdigan wuxuu hi anti aaliqun waaxidatan mid baad iga furanta laba dalqadoodna wuu niyeystay waayahay marka ayada ah fawaaxidatun mid baa dhacaysa oo maxay mid u dhacaysaa maxaa yeelay waxaa iskhilaafay lafdigii iyo niyadii lafdiga iyo niyadana waxaa xoog badan lafdiga naxnu naxkumu bidawaahir wallahu yatawala saraair lafdiga haddaba xoog badane anta wa anti aaliqun waaxidatan maadaama u hi mid baad ku furan tahay midkaasay ku furmaysaa labadaa u niyeystay wax ka soo qaad ma leh koru tur wey waaya qiil baa wuxuu leeyahy maye kolba wuxuu niyeysto ayuunbaa ay darqaddu ku dhacaya hataa xataa hadduu dhaho anti aaliqun waaxidata mid baad ku furan tahay labana u niyeysto labadii u niyeystay maa dhacaysu leeyahy qiilka waaya oo marka waxaan uga jeednaa buu yidhi anti aaliqun waaxidatan macnaha waxay la mid tahay bu yidhi sidaasoo dhan anti waaxidatu mid baa tahayoo macnaha waad iga keli noqonaysaa waad iga madax bannaanta keligaabaad noolaan doontaa oga jeedaa saasuu leeyahay qiilka waa igu tawiiliyey lafda waaxidatun wuxuu ku tawiiliyey mid baa tahay keligaa e, gabadh keligeed nool baad noqon doontaa oo ad iga madax bannaanaan doontaa waaya hadduu haddaba dhaho anti waaxidatun mid baa tahay buuri cadadna wuu niyeystay kolba wuxuu niyeystay ayaa markaa dhacaya qiil ba wuxuu le maya mid baa dhacaysa tan iyo tii hore way kala duwan in u fiirso ta wuxuu idhi anti waaxidatun adigu mid baata ti horna waxay ahayd anti aaliqun waaxidatan binasbi aaliqun waad furan tahay waaxidatan ay dalqatan waaxidatan wartaan soo ma taasi binasbi bay ahayd tanna wuxuu idhi anti adigu waaxidatun mid baa tahay tii hore waan ka diidna waxaan idhi markuu aaliqun waaxidatan uu yidhi mid baa dhacaysa xataa hadduu laba niyeysta tan dambana hadduu dhaho anti waaxidatun mid baa tahay cadadna uu niyeysto wixii uu niyeystay baa dhacay hadduu laba niyeysto labadii baa dhacaysa hadduu saddex niyeysto saddex baa dhacaysa hadda waaxidatun u yidhi waa faad soo maa maxaa yeelay tan bidami weeyaan bidami weeyaan birafci marka waxaa lagu xambaaraya anti waaxidatun waa kinaayooo waad iga keli noqonaysaa mid baad igaga furanta waa faad soo ma waad iga keli baad igata saasaa lagu xambaaraya zawjka inay ka tafarudayso oy ka keli noqonayso ayaa lagu xambaarayaa tii hore laakiin macnahaas bayna ixtimaaleen qiil baa wuxuu leey maya hal baa dhacaysa maxay lafdu waaxida waxda waa nasun waa nas oo ma ixtimaalayso wax ka badan saasuu leey wuxuu idhi walow qaala hadduu dho anti adigu aaliqun waxaad iga furantahay waxidatan mid wanawa nigeystay cadadan tiro fawaaxidatun mid bay ku furmaysaa waqiila waxa la almanwiyu wuxuu nigeystay bay ku furmaysaa qultu waxaan idhi walow qaala hadduuna anta adigu waaxidatun mid baad iga tah wanawa nigeystay cadadan tiro falmanwiyu wuxuu nigeystay baa dhacaya waqiila waxaa la yidhi waaxidatun mid baa dhacaysa wallaahu aclam walow araada hadduu doono an yaquula inuu dhaho anti adigu taaliqun waad ku furan tahay alaaan saddex fa maatat ambayna ka bixinba lam yaqac alaaqii dhici maayo amase bacdahu markuu lafdigii aaliqun ku dhawaaqay ayay dhimatay qabla aaa intuusan saddex dhihin ayay dhimatay faaaau saddex baa dhacaysa waqiila waxaa dh waaxidatun mid baa dhacaysa waqiila waxaa lhi laa shaya waxba dhici maayaan wuxuu ninbaa inuu islaantiisii ku dhaho saddex baad igaga furanta dabeetana asagoon waxbaba ku dhawaaqin oon eraygaaba afkiisi ka soo bixin waxba aan ku dhawaaqin ayay islaantii dhimatay waxaa weeye ma dhacayo alaaqi alaaqii ma dhacayo sababtoo ah gabadhii xaasnimadiisi bay ka baxday mar hadday dhimatay xaasnimadiisi bay ka baxday waatan soo maha wax wilaayo ku leeya gabadhaa dhimatay ma jirto sidaa darteed alaaqi ku dhici maayo ntiudhiys inu dhao intuu yimid buu anti aaliq inu ku dhaho dabcan intuusan aki afkiisan ergaa soo marin ayay dhimatay kadib ku dhawaaqay ereygii ma dhacayso wax dalqadoo gabadhaa ku dhacaysa ma jirto waa xaaskiisii way isdhaxlayaan waaya isna wuu dhexlayaa amba markii uu anti aaliqun yidhi waad iga furanta laakiin alaaثan uusan dhihin bay dhimatay marka ayadaa saddex qowl baa ku jira qowlka muctamadka wuxuu leeyahay saddexdii way ku dhacaysaa hadda saddex mu ku dhawaaq anti aaliqun buu idhi dabeetana way dhimatay dabeetana wuxuu idhi alaaan saddexdiiba way ku dhacaysaa sababtu waa maxay maxaa yeelay anti aaliqun markuu ku dhawaaqayay niyadiis maxay ahayd inuu saddexee eh? kufur horeyna waxay noo soo dhaaftay hadduu ninkuu dhaho xaaskiis ku dhaho anti aaliqun waad iga furan tahay ou niyeysa saddex inay he saddexda ku dhacay soo ma tanna waa sidoo kale waaya qiil baa wuxuu le maya mid umaa dhacays mid umaa hee dhacaysa qawluhu alaana laqwaa laga soo qaadaya maxaa yeele way dhimatay yacni geerideeda ka horraysay qiilna wuxuu le waxba dhici maayaan maxaa yeele hadalku wuu iswataa maadaama alaaqii oon dhammaystirmin gabadhan ay dhimatay waxa weeye wax ka soo qaad male wain qaala hadduu dhaho anti adigu aaliqun waad furantahay anti adigu aaliqun waad furantahay anti adigu aaliqun waad furantahay saddex jeer buu soo celceliyey oo watakhallada waxaa soo kala dhexgalay faslun kala saarid faasil baa soo kala dhexgalay wax kala saaraya oo kala soocaya ereyga faalaun saddex dalqadood baa dhacaysa wailaa haddii kale oo wax fasli ah uusan soo kala dhexgelin saddexdaa jumlo fandur eeg in qasada hadduu u qasdo ta'kiidan adkayn hadduu u qasdo inuu ta'kiidinayo fawaaxidatun markaa midumaa dhacaysa saddexdan jumle hadduu uga jeedo ta'kiiduun labadan dambe midumaa dhacaysa aw amase istiinaafan mid kasta cusboonaysiin baa uga jeedaao mid kasta goonideeda ugu qastay fa alaaun saddex dalqadood baa dhacaysa wakadaa waxaa taa la mid ah oo saddex dalqadood ay dhacayaan in alaqa hadduu hadalka iska ilaaqo oo mid iyo istinaaftoona uusan niyeysanin fi adhari muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi nin baa xaaskiisa wuxuu ku yidhi waxaad iga furan tahay saddex baad ku furan tahay ma wuxuu yidhi anti aaliqun waad furan tahay anti aaliqun waad furan tahay anti aaliqun waad furan tahay u fiirso waa saddex jumlo oo xarfulcadf waaw uusan u dhexaysiin waxaa noo imaan doontaa iyadoo xarfulcadf uu isticmaalay waaw muna isticmaalin anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun wuu soo celceliyo waaya haddii fasli uu soo kala dhex galo saddexdaa jumlo fasli waa maxay hadalkiibuu wax soo kala dhexgeliyey tusaale ahaan hadal kalaa soo kala dhex galay anti aaliqun markuu yidhi uu yidhi bal b a c an cabdi anti aaliqun war hebelow xaggee u socotaa waxbuu maalan eray kale ku dhawaaqay anti aaliqun buu yidhi marka hadallaa soo kala dhex galay waa fahamta soo ma hadduu hadal soo kala dhex galo fa alaaثun waa saddex dalqadood ama ha u qasdo ta'kiid ama istinaaf xataa hadduu dhaho anugu ta'kiid baan oga jeeday oo labadan jumlee dambe dalaaq cusub ogama jeedina tii hore maan ku xoojinaya oo ta'kiid bayga ahayd ee dalaaq cusub iyo dalqado cusub igama ahayn laga yeeri maayo sababtoo ah marba haddii hadal uu soo kala dhex galay ta'kiidkii meeshuu ka baxay waxay ku caddahay oo daahirkiisu yahay inuu istinaaf oga jeedo anti aaliqun hadal baa soo kala dhegala anti aaliqun hadal kalaa soo kala dhexgalay anti aaliqun buuhi marka waa saddexda alqodood baa gabadhi u dhacaysa taasi waa taas haddii laakiin fasli uusan soo kala dhexgelin oo isku xijisiiyey saddexdii jumlo anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun waad iga furan tahay waad iga furan tahay waad iga furan tahay buuri waaya waan eegaynaa waxaan leenahay maxaad oga jeeday anti aariqudan dambe labaad iyo tan saddexaad maxaad oga jeeda hadduu dhaho waxaan oga jeeda ta'kiid taa hore weedhaa hore un baan ku xoojinayo ku ta'kiidinaya ee alaaq cusub igama ahayn buu idhi labadan dambe ta'kiid baan oga jeeday buuidhi markaa midama dhacays oo jumladan anti aaliquntan labaad iyo tan saddexaadba ta'kiid bay noqonayaan hadalkan u ixtimaala waan ka yeelina arrintaas waa macquul hadduu dhaho waxaa oga jeeda istinaaf dalal cusub baan oga jeeda anti aaliqun ta labaad iyo ta saddexaadba mid kasta dalal cusub baan oga jeeda saddexdaba saddex dalqood baa gabadhi ku dhacaysa taasna waaya marka hore waxaan u leenahay taakiid hadduu oga jeeda hal dalqad baa dhacaysa maxaa yeel taa hore muu qasday hal dalqad oga jeeda labadan dambe dalqadaa hore muu xoojinayay adigoo dhao kale hebelow maanta waan baxaya waan baxaya waan baxaya dee saddex jeer baan baxaya uma jeedid hal mar baan baxaya baan oga jeedaa tana waa saas kale marka labadan jumle ee dambe waa ta'kiid tii hore bay xoojinaya saa darteed waxaana hal dalqad baa dhacaysa laakiin markaan uga jeedo istinaaf labadan jumle ee dambe uga jeedo inuu hadal cusub oo uu bilaabayo uu halkaa ka curiyo de markaa saddex dalqadood bay noqonayaan weer kasta dalqad bay noqonaysa haddii uu iska ilaaqana waa sida dadku u badan yihiine aydna saddex bay noqonaysaa markii la weydiiyey maxaad uga jeedaa ma taakiid baad uga jeeday mise istiinaaf wuxuu waxba ugama jeedin waa iska yidhi anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun baan iska yidhi taakiidna ugama jeedin istiinaafan uga jeedin maba xusnayn markaana waxa weeye saddex dalqadood bay gabadhi ku furmaysaa oo sababtu waa maxay hadalkii taasiisna wuu ixtimaala taakiidna wuu ixtimaala soo maha istiinaaf iyo taakiid labada u ixtimaala marka waxaan ku xambaaraynaa istiinaaf maxaa yeele qaacidaa jirta fiqigu halkan dhahaysa altasiisu awlaa min atakiid tasiiskaa ka owleysan oo ka xoog badan takiidka tasiisku waa maa waa istinaafki qaacido kale waxay leedahay oo tan ay ka farcamayso imaalu اkalaami wlaa min ihmaalihi imaalu اkalaami awlaa min ihmaalihi marka inaan icmaalinno labada jumlee dambe oon macno cusub u yeelo ayaa ka owleysan inaan dhahno waa mujarad tawkiido hadalkii hore may tawkiidina inaan dhahno wuxuu idhi wain qaala hadduu dhoo anta adigu aaliqun waad furanta anti adigu aaliqun waad furanta anti adigu aaliqun waad furanta wataalala uu soo kala dhexgalo saddexdaa jumlo faslun ay faasilun wax kala saaraya waxbaa soo kala dhexgalay faalaatun waa saddex dalqadood wa ilaa haddii kale oo wax fasli uusa soo kala dhexgelin fandur eeg in qasada hadduu u qasdo taakiidan adkayn hadduu u qasto oo tawkiid u qasto fa waaxidatan hal dalqaduma dhacaysa ama mase istinaaan qasada wuxuu u qastay istinaaan cusboonaysiin hadal cusub oo u curinayo ayuu anti aaliqun anti aaliqun ta dambe labadan dambe uga jeeday faalaau saddex dalqadood baa dhacaysa wakada waxaa taa la mid oo saddex dalqadood dhacayaan in alaqa hadduu hadalka iska sii daayo oo waxba uuna u qastin iari muctamid haddaan qabaano wain qasada hadduu ola qasto biaaniyati tii labaad hadduu jumladii labaad hadduu ola qasto takiidan ta'kiid hadduu ola qasto uu ku tawkiidinayo tii hore wabiaali tii saddexaadna istinaafan cusboonaysiin oo la qasto aw masac kasta uu isweydaariyo oo tii labaad istinaaf uga qasto tii saddexaadna takiid uu tii labaad ku takiidin uga qasto faintaani laba unbaa dhacaya mase qasada wuxuu u qastay biaalitii saddexaad taakiid aluulaa tii hore inuu ku taakiidiyo faalaatun saddex dalqadood ayaa dhacaya filasaxi muctamad haddaan qabano hadduu dhaho markii aan idhi anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun aan sidaa idhi waxaan oga jeeday buu idhi ta labaad jumlada labaad ee anti aaliqun ta labaad inaan ku ta'kiidiye tii hore ayaan oga jeeday buuhi ta saddexaadna ee anti aaliqunta u dambaysana istinaafan hadal cusub baan oga jeeday buuhi markaa maxaa dhacaya labo dalqadood dalqadda hore iyo dalqadda hee saddexaad tadhexe waxay noqonaysaa ta'kiidoo meesha ka baxaysa waa fahm sooma ta labaad ta'kiid bay noqonaysaa tii horay ta'kiidinaysaa iyadoo meesha way ka baxaysaa laakiin tii hore iyo tii u dambaysay istinaafkay labadaasaa dhacayo taa cagsigeedna waa la mid oo cagsigeed waa maxay haddii uu dhaho ta labaad waxaan oga qasday istinaaf hadal cusub ta saddexaadna waxaan oga qasday inta inaan ta labaad hee ku ta'kiidiyo ta labaad inaan ku takiidiyo markaana laba dalqadood baa dhacaysa waad fahamteen soo ma oo waxaa dhacaysa tii u horraysa iyo tii labaad ayaa dhacaysaa waaya haddii uu laakiin dhaho ta saddexaad waxaan ku tawkiidinayay tii hore ta saddexaad waxaan ku tawkiidinayahe tii hore ta hore iyo ta labaad ayay istinaafiga ahaayeen ta koobaad iyadoo markas waa iska istinaafi naga dhaaf laakiin ta labaad istinaafiga ahayd ta saddexaadna waxaan ku taakiidinaya tii hore talabaad maaha tii u horraysa baan ku taakiidinaya taa laga yeeli maayo oo markaas saddex baa dhacaysa maxaa yeelay faasil baa u dhaxeeya mu'akidkii iyo mu'akadkii labadii jumle ista'kiidinayey faasil baa u dhaxeeya oo jumlada labaad baa udhaxaysa ta saddexaad inay ta'kiidayso ta koobaad ma soconayso maxaa yeele jumlo kalaa udhaxaysa oo ta labaad ah marka had iyo jeer tawkiidku waa inuu la xidhiidho oo ku xigo jumlada uu takiidinayo inu ku xidhiidho waa inuusan faasal udhexayn marka taa laga yeeli maaya saddex daqood bay dhacayaan waaya wuxuu uhi wain qasada hadduu olo qasto biaaniya tii labaad taakiidan taakida doo loo qasta wabiaaniti saddexaadna istinaafan cusboonaysiin ama masca kasta uu isweydaariyo oo waxaa weeye tii labaad ayuu istinaaf uga qastay tii saddexaadna wuxuu la qastay inuu talabaad ku taakiidiyo fatintaani labaa dhacaysa ama mase biaali tii saddexaad ba wuxuu la qastay taakiidan ulaa tii hore inuu ku taakiidiyo faalaatu markaa saddex baa dhacaysa ilaa saxi muctamadadan qabaan wain qaala haddii uu dhaho anti adigu aaliqun waad furanta wa aaliqun waanad furanta wa aaliqun waanad furanta oo waaguu isticmaalay waawulcaf waayah antidii labada dambanuu ka saaray sida kuwii hore anti uu soo celina hadda musa dhihin saxa uu asaxayaa qasdu ta'kiidi aani ta inuu ku ta'kiidiyo qasadkeeda biaaliati saddexaad lalwali laa qasd ta'kiidi alawali ka hore lafdiga hore inuu ku ta'kiidiyo biaani ta labaad taa socon waayahay wuxuu ku yidhi haddii uu dhaho gabadhii wuu ku yidhi anti aaliqun waaliqun waaliqun tani tii hore maxay kula duwan yihiin tii hore waxay ahayd mubtade iyo khabar anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun saddexda jumlaba mubtade iyo khabar bay ahaayeen la soco tan laakiin waxa weeye wuxuu isticmaalay anti aaliqun markuu yidhi labadan dambe mubtadihii uu ka reebay waawlcadafna meeshuu soo geliyey tii hore waawlcadaf ma lahayn anti aaliqun wa aaliqun wa aaliqun buui anti aaliqun wa aaliqun wa aaliqun adigu waad furan tahay waad furan tahay furan tahay soomaaliga malaha qaab logu dhiga mu garanayna adigu waad furan tahay waanad furan tahay waanad furan tahay saas kale noqonaysa waaya markaa iyada ah way asaxaysaa buuhi inuu ka labaad uu ku ta'kiidiyey ka saddexaad way asaxaysaa laakiin ka hore ka labaad kuma ta'kiidin karo labadan dambe wuu isku ta'kiidin karaa oo ta saddexaad ta labaad tawkiid waa noqon kartaa laakiin ta labaad ta hore tawkiid uma noqon karto waayo ta labaad iyo ta saddexaad way isshabahaan somaarta waطaaliqun iyo waطaaliqun weeyaan waa isku mid oo wadcadf ba ka dhexaysa way isshabahaan marka tawkiid wa isku noqon karaa laakiin ta labaad iyo ta koobaad isma shabahaan koobaad iyo labad isma shabahaan ta horena waxa way anti aaliqun ta labaadna waxaa weeye waaaliqun waaw baa la socota waawdaasna waxay keenaysaa ta dambe la socota muhaayara xuruuf اlcaطf tufiid الtaghaayur bay dhahaa inay kala duwan yihin labadan shay marka aaliqu waanaad furan tahay wa aaliqu saasoo kale waad furan tahay marka waawdaas waxay keenaysa inay dalqal cusub meesha ka bilaamaysae marnaba ta'kiid ma noqon karto waa istinaaf laga dhegaysan maya haduu dhaho ta'kiid baan uga jeeday wuxuu idhi wain qaala hadduu dho anta adiga aaliqun waad furan tahay aaliqun waad furantahay aaliqun waad furan tahay saxa waa asaxaysaa qasdu taakiidi aani tii labaad inuu ku taakiidiyey qasadkeeda biaalita saddexaad maxay la siiqadii bay ka siman yihiin laa alawali laa taakiid alawali tii hore inuu ku taakiidiyey biaani tii labaad maxaa yeele talabaad waxay khaas la tahay xarfulcadaf xarfulcadafkan wuxuu waajibinayaa ama uu keenayaa takaayo wa haadihi suwar suwartan ina soo dhaaftay dhammaantood fii mawuuatin fii zawjatin xaas ayay ku dhacaysaa mawuuatin oo loo tegey falow qaalahunna hadduu isticmaalo liayrihaa gabadhaan mawduuca ahayn fa alqatun waa hal dalqad bikulli xaalin mar walba wuxuu idhi suwartiina soo dhaaftay oo suwartiina soo dhaaftay waa maxay anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun iyo anti aaliqun wa aaliqun wa aaliqun suwarteediina soo dhaafatay iyo tafaasiisheediina soo dhaaftay waxa weeye gabadhii mawduucada ahayd xaas loo tegay bay waxa weye masaa'ishaasi ku soconaysaa waaad soo ma laakiin mar hadday gabadhii ay tahay gabadh aan looba teginba oo ninkan ayna is-aragba wuu guursaday asagoon la aqalgelinoo ayna gabadh ayna is-aragba ayuu alfaadan u isticmaalay antiaaliqu antiaaliqu antiaaliqun ama antiaaliqun waaaliqun waaaliqun buuhi markaa mid umaa dhacaysa bikulli xaal ama ta'kiid ha uga qasto ama istinaaf ha uga qasto tafaasiishiina soo dhaafto dhan hal dalqadmaa gabadhii aan mawduucada ahayn hal dalqada ma dhacays oo waayo maxaa loo kala saaray gabadhii mawduucadii ti aan mawduucada ahayn gabadhan aan mawduucada ahaynee ninkan uusan la aqalgelin hayru madkhuuli biha ah waxay kaga duwan tahay tan kale ayada hal dalqad bay baa'i ku noqonaysa ninku hadduu hal dalqad ku furo baa'in bay noqonaysaa hadduu dhaho hal dalqad waad iga furan tahay baa'in bay noqonaysaa ma soo ceshan karo ma cidda tirsanayso saasay waxa way ninkan ku kala tageen soo maha marka dalqadda labaad leeya wataaliqun meel cidlay ku dhacaysa wataaliqun meel cidlay ku dhacaysa soo maha fuqahadu meesha wax ka eegayaan waa meel aad daqiiq ah gabadha laakiin mawduucada ah ee ninkan ay is arkeen waxaa weeye hal dalqad markay ku dhacdo ta labaadna waxay ku dhacaysa iyadoo rajciye ah ta saddexaadna waxay ku dhacaysa iyadoo rajciye waa fahanti sooma rajciyadana dalaqa ku dhacaya tan laakiin bimujarad hal dalqad uu ku furo ayay baa'i noqotay ta labaad uu leeyahay anti aaliqun meel cellia ku dhacaysa baa'i bay gabadhi ka noqotayba baa'i macnaheed waa maxay ma soo ceshan karo marka anti aaliqun gabadh baaina de kuma dhacayso horey noo soo dhaaftay gabadha baainka hee inuusan alaaqu haleelaynin horey noo soo dhaaftay laakiin gabadha rajciyada alaaq waa haleelaya baan idhi marka gabadhanna hal dalqad bay baain ku noqotay ta labaad iyo ta saddexaad aslan maba ku dhacaysaba meel codlay ku dhacaysa wuxuu idhi wa haadihi suwar suwartan aan soo tilmaannay fii mawduu'atin gabadh loo tegey oo madkhuul biha ah ayay ku rumoobaysaa falow qaalahunna haddii uu erayadaas aan soo tilmaanay anti aaliqun waaaliqun waaaliqun ama anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun ku dhaho ligayrihaa gabadh aan mawduuca ahayn waa gabadhii aan lala aqalgeline faطalqatun hal dalqad uma dhacaysa bikulli xaalin mar walba wallaahu tacaala aclam wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed